أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين ina aladiina kafaruu lan tugniya canhum amwaaluhum walaa awlaaduhum min allahi shayئa waulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun masalu maa yunfiquuna fi hadihi alxayaati اddunya kamasali riixin fiiha sirun asxaabat xarsa qowmin dalamuu anfusahum dalamuu anfusahum fahlakatu wamaa dalamahum allahu walaakin anfusahum yadlimuun يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بضانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيث qul muutuu bikayrikum in allaha caliimun bidaati suduur bismi illaahi raxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo toban iyo afaraad oo suuratu aalcimraan ka mid ah alla subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay qolooyinkii ahlu kitaabka ahay markii xumaantooda lasoo sheegay ayaa alla wuxu yidhi subxaanahu wa tacaala nimanka ahlu kitaabka ahu ma sinna ayuu dhahay ilaahay subxaanau wa tacaala waxaana ka mida ayuu dhahay ilaahay subxaanau wa tacaala ahlu kitaabka ummad oo mustaqiimo ah oo xaqa ku sugan ayaa ka mida ayuu dhahay ilaahay waxaanu soo marnay casharkeennu horo in waxaa weeye raggaas la tilmaamaayo madax uu ahay saxaabigii la dhihi jiray cabdullaahi binu salaam iyo raggii isaga asxaabtiisa ahay ummaddaasoo yadluuna akrinaayow dhahay ilaahay aaya kilaahi ilaahay aayadihiisa aanaa alleyli habeenka saacadihiisa wal xaal hum iyaguna yasjuduuna ay dukanaayaan marka aayaddaas tafsiilkeeda horaan u soo marnay marka sidaa markay yihiin haddana ilaahay wuxuu yidhi isagoo ka warramaaya sifaatkooda qodooyinkaa mu'miniinta ah oo ahlu kitaabka ah oo wanaagsan oo waxa weeye xaqa ku toosan oo ku sugan alla wuxuu yidhi yu'minuuna way rumaynayaan billaahi alla ayay rumaynayaan iyo walyoomi yoomkii alaakhir oo dambo alla wuxuu yidhi subxaana wa allo iyo yoomulaakhir oo maalinta qiyaamada loola jeedo ayay rumaynaayaan buu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala haddana alla wuxuu yidhi subxaana wa yu'minuuna billaahi alla ayay rumaynayaan iyo walyoomi yoomkii alaakhir oo dambo waya'muruuna waxay faraayaan ayuu dhahay alle bilmacruufi wanaagga ayay farayaan wayanhowna wayna reebayaan canilmunkari munkarka ay reebaayaan macruufku waxa weeye wixii sharciga curfigiisa lagu gartay iyo maaragtay caqliga saliimkaa munkarkuna waxaa weeye wixii maaragtay ah, caqliga saliimkaana lagu inkiro sharcigana lagu inkiro marka macruufka ayay farayaan buu dhah ilaahay munkarkana way reebayaan wa yusaaricuuna way degdegayaan ow dha ilaahay fil khayraati khayraadka ayay ku degdegayaan wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay oo sifaatkaa lagu soo sifeeyene min asaalixiina kuwa suusuuban ayay ka mid yihiin buu dha ilaahay marka alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waxay u degdegaayaan khayraadka ayuu degdegaayaan buu dha ilaahay waxaa laga wadaa awaamiirta ilaahayay fartoomaayaan waxa ilaahay subxaana wa tacaala ka reebana way kaharayaan laakiin hadda musaaracadaanu waa khayrka oo loo degdego ayaa loola jeedaa haddii la yidhahdo masalan ba cajaladu shareecada waxay ku tahay madmuum oo xadiis waxaa soo arooray alcajalatu min ashaydaani degdegtu waxay kamid tahay shaydaanka ay ka timiday oo shaydaanka xaggiisa ay ka timi haddii la yidhaahdo umuuro dhowra ayaa markaa laga soo reebayaa oo hadda waxaa la leeyahay musaaracadaanu waxaa weeye baa la yidhi xaq ilaahay markuu yimaado iyo waxa weeye qofka wax naftiisa dheefu ah oo naftiisu ay jeceshahay qofkaan degdegayaahu xaqa ilaahay uu leeyahay ayuu u degdegayaa waxa uu ka tegayaa waxa naftiisa dheerteeda ayuu ka tegayaa midda markaasi la ammaano taas weeye xaqa ilaahay ayaa mar walba loo degdegayaa oo laga hor marinayaa naftaada dheerteedaa laga hor marinayaa marka hadda cajaladu waa mubaadara lishay ayaa la yidhi shay oo loo degdego mudlaqana la yidhi wax kasta ahaadee masalanba waxaa weeye inuu salaada u degdego waktigeeda ka hor amase waxaa weeye salaada dhexdeeda uu ku degdego salaada waktigeeda ka horeo lagu degdego ama dhexdeeda lagu degdego dhexdeeda lagu degdego waxay noqonaysaa rukuuceeda iyo sujuudkeeda inaan la sugin weye taasi waxay noqonaysaa musaaraxa oo madmuumahay noqonaysaa waxaa kaloo markaasi musaaxaracadu ay madmuum tahay baa layidhi in markaasi qofku waxa weeye amuuraha adduunyada asagoo aan ka fikirin oon ka tadaburin inuu waxyaabaha dunyawigaa horay ugaga ordane ayadana waxay noqonaysaa musaaraca oo madmuumahay noqonaysaa marka hadda amuuraha wanaagsan waa loo degdegayaa sida tawbada ilaahay subxaanau watacaala loo tawba keeno waa loo degdegayaa dacaamka oo dadka martidaa loo geliyana waa loo degdegahaa yidhi meydka diyaarintiisa waa loo degdegayaa gabadha bikaarada in maaragtay la zawjeeyo oo haddii loo helaayo nin lagu daro laayiqu ah in loo degdega iyadana waxa weeye waxay ka mid tahay eh, musaanacada oo markaasi la ammaanay salaada waktigeeda awalkeeda la dukado ayaduna waxa weeye musaaracada la amaanay ku jirtaa markii hadda warkaas laysku soo duuduubo culimmadu waxay yidhaahdeen wixii umuurul aakhira ah in loo degdega ayaa loo baahan yahay wixii umuuru dunyaana in laga fiirsadaa loo baahan yahayo xadiiskaa markaasi nebigu leeyahay calayhi salaatuasalaam cajaladu shaydaanay ka ahaatay wixii amuuru dunyaa ayaa loola jidaa ilaa wax yar mooye amuuru dunyaa hadda waxa weeye wax in loo degdega loo baahan yahay waa ku jiraan laakiin mucdamkeeda looma degdegaayo waxa waaye dacaamka martida la siiyo waa loo degdegayaa meydka la diyaar gareeyo gabadha maaragtay bikaarada la sawjeeyo wax yar mooyaane hadda amuuru dunyaa ayada waxa weeye lagu degdegi maayo laakiin wixii maaragtay umuurul aakhire ah in maaragtay aa loo degdego ilaahaba qur-aanka noogu sheegaayo fastabiqulkhayraati khayraati ilaahay khayraadka u degdega ayuu dhaha ilaahay marka umuurul aakhira waa loo degdegayaa wixii amuurdiyana waa laga fiirsanayaa marka allah wuxuu dhahay subxaana wa tacaala wa yusaaricuuna fi lkhayraati tanna way caddaynaysaa aayaddan khayraatka ay ku degdegayaan wa ulaa'ika kuwaasowdha ilaahay oo sifaadkaa lagu soo sifeeyey min asaalixiina kuwa suusuuban ayay kamid mid yihiin owdha ilaahay waxaa meesha ku jirta wa minhum man laysuu kadalika walaysuu min asaalixiin waxaa ku jira kuwa aan saas ahaynin saalixiintan aan ka mid ahaynin ayaa ku jira weeye wamaa yafcalu wixii ay talaanow dha ilaahay oo min khayrin khayr ah falan yugtaruuhu la weysii maayow dha ilaahay wamaa yafcalu wixii ay talaanow dha ilaahay oo waxa weeye khayr ahow dhah ilaahay subxaana wa tacaala wamaa yafcalu wixii ay falaan oo min khayrin khayr ahow dha ilaahay falan yugtaruuhu la weysii maa dha ilaahay macnaha sawowgiisu ma weynaayaan oo waa lagu jaasinayaa weeye qoladaas wanaagsan oo ahlu kitaabka wallaahu allana caliimun allihi ku cilmi la weyow ilaahay bilmuttaqiina kuwa muttaqiinta u ka cabsanaayo hadda wamaa yafcalu wamaa tafcaluuna waa la akriyaa oo aqirada iyo camalka markaasi khidaab oo lala khidaabaayo ummaddan ummati maxamedka ayay noqonaysaa yo haddii la akriyana waxaa laga warramayaa ummadda qaa'imadaheedo min ahlilkitaabi ummatun qaa'imatun ilaahi u dhahay haddii ta la akriyo khidaab weyo ilaahay wuxuu leeyahay wamaa tafcalu wixi aad fashaanow dha ilaahay oo min khayrin khayr owdha ilaahay falan yugfaruuhu laydin weysii maayo ey falan ta'dimuu sawaabahu weeye sawowgiisa ma weyhaysiinow ilaahay wallaahu allana caliimun allihi ku cilmila weeye bilmuttaqiina kuwa alla ka cabsanaaya alla subxaanahu wa tacaala caalim ayuu ku yahay in aladiina kuwa kafaruu kufriyowdha ilaahay lan tuqniya kama daafacayso canhum ayaga xaggooda amwaaluhum maalyaalkooda iyo walaa owlaaduhum owlaadooda min allaahi ilaahay cadaabkiisa shayan shay kama daaficayso odha ilaahay ina aladiina kuwa kafaruu kufsho odha ilaahay lan tugniya ka daafici mayso canhum ayaga xaggooda amwaaluhum maaliyaalkoodu iyo walaa awlaaduhum awlaadooda min allaahi ilaahay cadaabkiisa shayan shay kama daaficayso allah subxaanahu watacaala wuxuu nooga warramayaa markii laga soo warramay qolooyinkii wanaagsanay oo muuminiinta ahlu kitaab tahay kuwa ayaga ah oo kufaarta waxa weeye adduunyada ay haystaan maalka iyo owlaadda ay haystaan waxba inaysan usaraynin ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ka warramaya aayaddaa marka waxay kusoo soo degtaa layidhi nimanka layidhaha bani qurayda iyo banu nadiir oo yahuudi madiine wax ka deganeed ah culamada qaar waxay mushrikuulcarab ay kusoo degtay qaar waxay yidhahdeen waa la iska caam yeelaayaahoo waxa weeye kaafir oo dhan ayaa looga warramayaa weliba sidaas ayaa caamsan marka allah wuxuu dhahay subxaanau wa tacaala ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey lan tugniya kama daafacayso canhum ayaga xaggooda amwaalhum maaliyaalkooda iyo walaa owlaaduhum owlaadooda min allaahi ilaahay cadaabkiisa meeshaan mulaasaa lagu qasirayaa shay an shay hadda maalka iyo owlaadda ayaa la khasisay baa layidhi oo maalkooda iyo owlaadoodu cadaabka alle waxba kama daafacayaan buu dhah ilaahay waxaa loo khasisay baa yidhi insaanku waxaa layidhi naftiisa mar wuxuu ku daafacaa maalkou ku furta furtahaa layidhi marna wuxuu gargaar weydiistaa ou kaalmo ka dhigtaa owlaaddiisa markii lasoo weeraro oo dhibaato loola yimaado marna waxa weeye owlaaddiisa u kaalmaystaa marka labadaas waxa loo khasisay waxa weeye dabciga insaanka ayaa wuxuu u badan yahay inuu labadaas kaalmo ka dhigto ee wax kasta oo waxa weeye ay la yimaadaan wax cadaabka alla ka daafacaya ma jirtow dhah ilaahay subxaana wa tacaala wa ulaa'ika kuwaasow dhah ilaahay asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye hum ayaguna fiiha naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya u dhilaahay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye qolahan kufaartaa weeye hum ayaguna fiiha naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraa weeye macnaha waxay hadda cafdigooda yihiin kuwa ilaahay subxaanahu watacaala mu'miniin tahay oo horay alla uga soo warramay subxaanau watacaala oo ma'aalkooda ilaahay wanaagga uu ku sheegay ayaa qoladaanu cafdigooda yihiin maadaama hadda labadaas qolo ahlu kitaabka looga warramaya aayadaha kale masalu maa shay masalkiisa owdha ilaahay yunfiquuna kufaartu ay bixinayaan fii haadihi alxayaati noloshaan oo tan ay ku bixinayaan addunya oo liidatow dha ilaahay ka masali riixin dabayl masalkeeda waa la too ayuu dha ilaahay riixdaasoo fiiha ayada dhexdeeda sirun kulayl uu yahow dha ilaahay amase waxa weeye qabow uu yahay riixdaasoo asaabad asiibtay xarsa qoomin qoom darcigooda asiibtay qoomkaasoo dalamuu anfusahum naftooda dulmiyey oo kufr iyo macaasi ku dulmiyey fa dabeedna ay halaagtay alla subxaanau watacaala wuxuu nooga warramaya qolooyinkan kufaarka oo hadda laga soo warramaayey waxyaabaha ixsaanka ah oo adduunyada ay ku samaynayaan oo haddii waxa weeye iimaan loo heli lahay oy mu'miniin ay ahaa lahaayeen laga sawaabi lahay in waxa weeye hadday kufaar yihiin waxba arrinkaasi aysan u taraynin ayaa ilaahay subxaanau watacaala miisaal uu ka bixinaya marka allah wuxuu yihi subxaanau watacaala masalu maa shay masalkiisow dha ilaahay yunfiquuna kufaartu ay bixinayaan buu dha ilaahay fii haadihi middatan dhexdeeda alxayaati oo noloshaa addunyaa oo dhow ama addunyaa oo liidata addunyaa waxaa la yidhi laba macno ayay iska leedahay addunyaa macnaha in laga soo qaatay danaa laga soo qaatay oo bimacnaa qaruur ah weeye addunyaa oo dhow la yidhaahdo maxaa yeele adduunyo inta ay jirto haddii loo nisbeeyo aakhiradu intay jirayso wax dhow oo qariiba ah weeye maxaa yeele waxaa layidhaha kullu aatin qariiba la layidhaha wax imaanaya oo waxa weeye waktigooda uu dhammaanayo lood iska qariiba ah weeye malaayiinan malaayiin sana xataa ha naqata day doonto waxaa kaloo la yidhaha danaa'a ayaa laga soo qaato oo macnaha liidnaan ah oo khiso ah na waa laga soo qaataa layidhi marka labadaas macno ayaa la dhihi karaa addunyaa oo dhow amba addunyaa oo liida marka ilaahay wuxuu leeyahy subxaanau watacaala waxa adduunyada tan ay bixinayaan sifadoodow dha ilaahay kuwa kufaartaa haddana ay ku bixinayaan haddii laga soo qaado kuwii nabigeenna calayhi salaatusalaam wakhtigiisa joogay oo cadaawadiisa wax ku bixi jiray sida rasuulka calayhi salaatusalaam loo waxyeeleeyo xuruubta nabiga lala gelaayo ayay wax ku bixi jireen weye amase waxaa weeye dad ah ayay wax sii jireen taasaa la leeyahay kamasali riixinow dha ilaahay dhabayl masalkeeda waa la soo ayuudha ilaahay dhabayl masalkeeda waa la soo ayuudha ilaahay riixdaasoo fiiha ayda dhexdeeda sirun kulayl uu yahodha ilaahay dabayl waxa weeye kulayl wadata waxaa lagu magacaaday riixu samuum ayaa lagu magacaabaa amase waxaa la yidhahdaa berdi ayaa lagu fasiri karaaoo fiiha ayda dhexeeda sirun qabow uu yahana waa la yidhahdaa maxaa yeele dabayshu hadday kulaylkoodu zaa'idka yahani kulaylkaas waxa weeye waxbuu dilayaa hor dhibaato ayuu leeyahay qabowguna markuu zaa'id noqdo asna dhibaatuu keenaa oo qabowguna cadaab weeye kulaylkuna cadaab weeye labadaba haddii waxaa weeye xadgudub ay noqdaan labadooduba cadaabay keenayaan marka deebayshu markay qabow tahay waxaa lagu magacaabaa riixu damhariiraa lagu magacaabaa riixdaasoo asaabad asiibtow dha ilaahay xarsa qoomin qoom darcigooda asiibtay dad waxa weeye badarkooda asiibtay darci waxa weeye beero bislaadoo badar ku yaalla dabayshaasoo ku dhacdowdha ilaahay Ah. oo markaasi dad ay iska leeyihiin qoonkaasoo galamuu anfusahum naftooda dulmiyey oo kufri iyo macaasi ku dulmiyey maxaa yeele ilaahay dadka markuu cadaabaayo cadaabkan cadaabudunya oo laysku ridaayo waxaa u sababahaa layidhi macaasi ayaa u sababa marka dalamuu anfusahum saasaa loo leeyahay fahalakatu dabeedna ay halaagtow dha ilaahay maxaa yeele ilaahay waa tow dhahay qur-aanka wamaa asaabakum min musiibatin fabima bimaa kasabat aydiikum ilahay wixii idin asiiba oo musiibo ah waxaa sababtu ay tahay u dha ilaahay waxaa idinku kasbateen marka dabayshaas oo kaleentood weeye kulaylkaas oo zarcigaas baabi'isay dadkaas daalimiintaa baabi'isay waxooda oo halaagtay marka ay ku intifaaci waayeen waxaa la leeyahay fakadalika nafaqaatuhum kufaarta nafaqaadkoodu waa saasaa la leeyahay daahibatun waa mid tegaysoo baabaaysa laa yantaficuuna bihaa mana ku intifaacayaan markaasuu alla wuxuu dhahay wamaa dalamahum ullaahu alla ma uusan dulmin nimankan hadda waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii ayagu ay bixiyeen nafaqadoodii ay baabaaday oo waxa weeye aan laga sawaabin alla wuxuu leeyahay wamaa dalamahumullaahu alla ma uusan dulmin oo nafaqadoodaas la yacantay ilaahay kuma dulmin walaakin kalkeeda anfusahum naftooda yadlimuuna kuwa dulminayo weeye ayaga ayaa naftooda dulmiyey waxay ku dulmiyeen kufri ayay la yimaadeen oo waajibinaaya in waxa weeye nafaqadooda la layaco maxaa yeele wixii lagu aqbali lahay oo islaamkii ahay ayay ka tageenay diideen kolkaasaa ilaahay waxba ka sawaabi waaye yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow laa tattakiduu ha yeelana bidaanatan waday hoosaad ha yeelana oo min duunikum idinka sokadiinna hawdha ilaahay ah, laa ya'luunakum idinka gaabsamaayanow ilaahay bidaanadaasu khabaalan fasaadowdha ilaahay wadduu waxayna jeclihiinowdha ilaahay maa canidtum waxaa idin mashaqaynaaya qad xaqeeqee badat ilbaqlaa'u cadhadii way ka daahirtowda ilaahay min afwaahim afyaalkooda ayay ka daahirtay wamaa kii tukfii ay qarinayso suduuruhum laabtoodoo cadaawaa ayaa adbaru weynow dhah ilaahay qad xaqeeqee bayannaa waanu caddaynay lakum idinka al aayaati aayadaha ayaa idiin caddaynay in kuntum haddaad ahaateenow ilaahay tacqilnu kuwa garanayo ilaahay subxaanahu wa markii uu nooga soo waramay nafaqadii kufaarta iyo siday baaba u tahay dadka mu'miniinta ayaa ilaahay subxaanahu watacaala aayaddan wuxuu u uga digayaa inaysan kufaarta waxaa weeye sirtooda aysan dhaalacsiinin maxaa yeele sirtaada waxaa loo sheegtaa qof adiga waxaa weeye saaxiibkaa dhaba ah oo haddana waxaa weeye kuudiina oo waxaa weeye horumarkaaga iyo waxtarkaaga iyo qiimahaaga jecel ayaa sirtaada loo sheegtaa marka gaaladuna waa cadow cadowna waxa weeye sir looma sheegto munaafiqiinta iyo kufaartuba waxa weeye kulligood waada kufaare waxa weeye sirta in la daalacsiiyo maaha balse intaan hadda ayaddan macnaheedaana u gelin waxay ku soo degtaa layidhi rag mu'miniinta ka mid a ah ayaa waxay lahaayeen baa layidhi niman qaraabadooda oo munaafiqiina ayay lahaayeenaa layidhi waxaa macnuhu yahay rag mu'miniinta ka mid aha waxay lahaayeen rag qaraabo ah oo munaafiqiina iyo gaalaba isugu jira caadiga marka waxa weeye munaafiqiintaas iyo kufaartaas ayay xiriiri jireen baa lidi way la sheekaysan jireen caadi bay ula fadhiisan jireen marka hadda ilaahay subxaana watacaala waxaa alla u wegadigayaa qolooyinkaas munaafiqiinta ee kufaarta makaayidooda dhagantooda ayaa ilaahay mu'miniinta uga digayaa maxaa yeela munaafiqigu mabda maahan gaalnahe waagi iska cadyahay isagu marka alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow laa tattakiduu ha yeelanoo ha samaysana bidaanatan waday hootaal macnaha waxaa laga wadaa asfiyaa dad waxa weeye aada isu tihiin mukhlisiin aad isu tihiin oo waxa weeye sirtiina aad daalacsiinaysiin macnaha waxaa laga wadaa dadaad daacad isu tihiin ha ka samaysana weeye kufaarta weeye oo min diinikum idinka kayrkiina kayrkiina oo waxa weeye kufaara yahuud iyo nasaaro iyo munaafiqiin ilaahay wuxuu leeyahy subxaanau watacaala saaxiib hoosaha ka dhiganow dhah ilaahay maxaa yeelow dha ilaahay dhibaatadaay keenayan waa tan laa ya'luunakum dha ilaahay idinka gaabsamaayaan khabaalan dha ilaahay waxaa lagu nasbiyaa nafculkhaafil weeye laa yuqasiruuna lakum weeye markaasi filfasaadi weeye fasaad idinka gaabsamaayaan oo waxa weeye inay idin fasaadiyaan mar walba waa isku dayayaan weeye haddana alla wuxuu yidhi subxaana watacaala wadduu waxay jecel yihiin dha ilaahay maa canidtum waxa idin mashaqaynaayo waxa idinka dhibkiina ayay mar walba jecel yihiin gaaladu waxaa ilaahay waa nooga digaya subxaana watacaala haddaa marka tilmaanta alla aynu qaada lahayne gaalada waanu ka badbaadi lahayn waxa muslimiintu ay u baaba'ayso oo u hoogayso waxa weeye tilmaantii ilaahay subxaanau watacaala kufaarta uu ka siiyey ayay ka tageen marka de haddii alla taladiisi laga tegey sow in la hooga maahan oo caalamka islaamka maanta muslimiinta hoog iyo halaagay ku sugan yihiin dhibaatada hayso midba meel lagu cunaayo sida hadda ka taagan maaragtaya waddankaas falastiin oo dadkii muslimiintaa jooga layska gumaadaayo cid usoo hiilaysana aan la arag oo nin walba waxa weeye oo iska gambanayo maxaa yeela waxa saas ay ku noqotay gaaladii ayaanu sirteeni dhaalacsiinay ayagii baa xiriir ka dhiganay nin walba hoos ayuu kala socdaa wax sirahoo noo qarsan wax maaragtay xoogahoo noo qarsan wax meel noo yaalla ma jiraan haddii kale waxaasoo dhan ayagaa gacanta ku hayo og marka muslimiintu saasiisa waxba ku taraynin ilaan islaamku waxau iska nooday daahir aan shaqaynin buu noqday ilaahayna waa nooga dilaya kufaarto waxau dhahay waxay jecel yihiin waxa dhibkiinaa weye waman asdaqu min allahi xadiisa war ilaahay subxaanau watacaala yaa uga run badan war au sheeg waman asdaqu min allahi qiilan yaa ilaahay qowgaga run sheeg badan walaa yunabi'uka misla khabiirin ilaahayga khabiirkaa sow kugu warramo cidu kugu warramaysow dha ilaah ilaahay haddana wuxuu yidhi qad xaqeeqeed badat ilbaqlaa'u caladi way ka daahirtow dha ilahay kufaarta cadaawada idin qabaan min afwaahim afyaalkooday ka daahirtay afkooda ayaa waxaa ka daahiray oo bannaanka ka yaala cadaawada markaasay idin qabaan haddaa muslimiin tihiin waxa weeye waqiicada idinku dhacayaan oy wax idinka sheegayaan mushrikiinta gaar ahaan munaafiqiinta waxa weeye mu'miniinta waqiicay ku samaynayaan nasabkooda iyo sharaftooda ayay ka warramayaan mushrikiintay dhaalacsiinayaan sirkiina yuhuudduna iyadana ahlu kitaabku saas weye wamaakii tukfii ay qarinaysow dha ilaahay suduurum laabtooda oo cadaawad ah haddana waxaa ka daran buu leeyahay waxa afkooda laga arkaayo waxaa qalbigooga jira markaasuu dha ilaahay wamaakii tuqi ay qarinayso suduuruhum laabtoodu ayaa adbaru weynow dha ilaahay waxa ay daahirsanayaan waxay qalbiga ku hayaan ay kaweynow dha ilaahay qad xaqeedahe bayanaa waanu idin caddaynow dha ilahay lakum idinka al aayaati aayadaha ilaahay wuxuuna leeyahay haddaad dad mu'miniin aad tihiin aayadaha waanu idiin caddaynay oo ka waramaya cadaawada kufaarta weeye waase goormee in kuntum haddaad ahaateen tacqiluna kuwa garanaysa haddaad wax garanaysiin weeye waxgaradkii baa tegey haddaba axariirinaa leey haddaad wax garanaysaan alla wuxuu yidhi subxaana watacaala haddana haa hooy ayuu dhahay haadaan litambiih weeye antum idinkowdha ilaahay ulaa iya haa ulaa'i kiina kanow tuxibbuunahum kufaarta waa jecshiinow ilaahay sidaa hadda sawnusuulka ahay nimankii qaraabadooda munaafiqiinta ayaa wedi jiray waaye antum idinkowdha ilaahay ulaa iya haa ulaa'i kiina kanow tuxibbuunahum waa jeceshiin kufaartowdha ilaahay qaraabada aada la leedihiin iyo sadaaqada idinka dhexaysa hase yeeshee walaa yuxibuunakum ayagu idinma jecla udha ilaah walaa yuxibuunakum ayagu idinma jecla maxaa yeele diintay idinku khilaafsan yihiin wa tu'minuuna waad rumaynaysaan idinku bilkitaabi kitaabka kullihii dhammaantiisa oo kutubta ilaahay soo diray oo dhan ayaad adinku rumaynaysiin laakiin ayagu waxaweye kitaabkiina qur-aankaa ma rumaysna wa tu'minuuna waad rumaynaysaanow dha ilaahay bilkitaabi kitaabka kullihii dhammaantiisa wa idaa waktigii laquukum idinla kulmaanow dha ilaahay waa munaafiqiintii qaaluu waxay leeyihin aamanaa waanu rumayn waanu rumaynoo mu'miniin baan nahay waidaa watigii khalow ay kaali noqdaan oy ayagu meel isugu miirmaan amba cadowga gaalada ay u tagaan waidaa watigii khalow ay kaali noqdaan calluu way qaniinayaan calaykum korkiina alanaamila faraha ayay idiin qaniinayaan min alqaydi min alilqaydi carab daraaddeeda carab ay idiin qabaan ayay farta dhexda ka qaniinayaan calluu way qaniinayaan calaykum korkiina alanaamira farahay idiin qaniinayaan min alqaydi carab daraaddeeda maxaa qofku markuu cadhoodo qofka uu cadhaysan yahay farta ayuu dhexda uga qaniinaa haddana waxay ka xanaagsan yihiin sidaad u kulansan tihiin maxaa yeele gaalo ijtimaaca muslimiinta ma doonayaan qul waxaa u tiraahda ilaahay saydka maxamedka ahu muutuu dhinta dhinta bikayrikum caladiina ku dhinta muutuu ku dhinta bikayrikum caladiino caladiinna isaga baaqi ahaade ilalmawd intii laga gaaraayo weligiina ma aragtiin wax idin farax geliy muutuu dhinta bikayrikum caladiina ku dhinta maxaa yeele in allaha alla caliimun allay ku cilmila weeye bidaati suduuri laabyaalku xaaladay u saaxiibka yihiin ayaa caalim ku yahay weye waxa quluubta ku jira waxaana ka mid a qoladan munaafiqiinta ahu waxyaabaha ay qarinayaan ayaa ka a kolkaasuu dhahay ilaahay subxaana watacaala qul waxaa u jiraa saydka maxamedkaahu muutuu dhinta u dhawdha ilaahay biayrikum caradiina ku dhinta ah, cadadiina ku dhinta ay musaaxibiina lah weeye adinkoo cara la saaxiiba oo car idinka buuxdo ku dhinta weeye warkaana waxa weeye ducaa calayhim waaye abaar la habaarayo weye marka waxa weeye gaaladu raalli nagama ahan munaafiqiintuna waa gaaladaasay gaalo kasii xun yihiin marka waxa weeye horumarka iyo wadajirka islaamka ma doonayaan tafaraaruq iyo balaayo in lagu jira ayay doonayaan maxaa yeele waxay u kireysan yihiin gaalada ayay u kiraysan yihiin munaafiqiintu soodaba oo waa kuwa islaamka kuwa dhibaatada haysa kuwa ugu daran weye maxaa yeele nin diin kula sheeganaya oo adiga kaasoo hor jeeda wax ka daran ma laha kolka ilaahay waxaad ku dhahdaa haw dhahay cadhadiina ku dhinta oo wax idin farax geliya weygii ma aragtiin in allaha allana caliimun allihi ku cilmila weeye ilaahay subxaana watacaala tacaala bidaati suduuri laabyaalku xaaladay u saaxiibka yihiin ilaahay subxaana wa caalim ayuu ku yahay marka hadda waxa weeye ilaahay wuxuu nooga warramayaa lkufaar ilaahay waa nooga warramaya haddii ay yihiin munaafiqiin oo islaam daahirsanaya qalbigana kufri ka ugaga jiro hadday yihiin ilaahay waa nooga warramaya hadday kufaarta caadiga yihiin ilaahay waa nooga warramay marka hadda waxaa loo baahan yahay dadka islaamka ah hadday islaam saxa yihiin inaysan is-indha tirin ogaadaan cadowgooda waxa uu yahay ay ogaadaan maxaa yeele ilaahay cadowgeenna waa noo sheegay sidaan kula dhaqmi lahayn cadowgeenna ilaahay waa noo sheegay haddii waxa weeye warka ilaahay aan dhinac marno waxa weeye halaag iyo hoog iyo qiimo darro iyo sharaf darro ayaanu ku dhacaynaa iyo foolxumo marka waxaa loo baahan yahay in laga digtoonaado cadowga kufaarta dhibaatadiisa laga digtoonaado kufaarta hadda marka waxaa ugu dhib badan munaafiqiinta ayaa ugu dhib badan maxaa yeele munaafiqiintu kufaarna way yihiin islaamna way daahirsanayaan marka ayaga dhibaatadooda ayaa mar kasta waxa weeye rasuulkeena calayhi salatusalaam iyo asxaabtiisi waxa ugu dhibaato badnay munaafiqiintay ahaa jireen maxaa yeele munaafiqi iimaanka uu kula sheeganaya masaajidka uu kula dukanaya jihaad uu kula aadaa wax kastoo qof muslima uu sameey ayuu kula samaynaya marka ayagana in laga digtoonaadaa loo baahan yahay marka insha allahu tacaala waxa weeye casharkeena intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu acuudu billahi min ashayaan rajiim bismi illaahi araxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa sayidina muxamadi waaalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin in tamtaskum xasanatun tasu'um wain tusibkum sayi'atun yafraxuu biha wain tasbiruu watataquu wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-an ina allaha bimaa yacmaluuna muxiid waid kadowta min ahlika tubawi'u lmu'miniina maqaacida lilqitaali wallahu samiicun caliim id hammad qaa'ifataani minkum an tafshalaa wallahu waliyuhumaa wacala allahi falyatawakkal ilmu'minuun walaqad nasarakum allahu bibadrin waantum adillatun faataquu allaha lacallakum tashkuruun id taquulu lilmu'miniina alan yakfiyakum an yumidakum rabbukum bihalaaثati aalaafin min almalaa'ikati munziliin balaa in tasbiruu watataquu waya'tuukum min fawrihim haadaa yumdidkum rabbukum bihamsati aalaafin min almalaa'ikati musawimiin wma jacalahu allahu ilaa bushraa lakum walitatma'ina quluubukum bih wama annasru ilaa min cindi illaahi alcaziizi alxakiim liyaqdaca darafan min aladiina kafaruu aw yasbitahum fayanqalibuu khaa'ibiin bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo labaatanaad oo suuratu aali cimraan ka mid a waxaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo warramay casharkeenna hore aayadihii ugu dambeeyey nimankii kufaarta ahaay oo munaafiqiinta ahaay masaayidoodii ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay isagoo alla mu'miniinta wega digaaya marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu dhahay nimankan oo munaafiqiinta ahow dha ilaahay haddaad tihiin mu'miniin waa dha ilaahay adinkoo ku jecel qaraabada idinla yihiin iyo saaxiibtinimada idinka dhexaysa hase yeeshee ayagu idinma jeclol dhah ilaahay maxaa yeele diinta idinku khilaafsan yihiin ilahay wuxuu ihi subxaana watacaala idinku kutubtoo dhan waad rumaynaysaan ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala laakiin ayagu kitaabkiina ma rumaysna hadday idinla kulmaanow dha ilaahay waxay afkaka leeyihiin waanu rumaynay hadday ayagu isu miirmaanne waxay idin qaniinaayaan farta ayay idin qaniinaayaan o ilaahay cadho daraaddeeda idin qabaan maxaa yeela waxay ka xun yihiin isu teggiinna iyo isu dumankiina ayay ka xun yihiin oo cadho weyn ay ka haysaan rasuulkaa ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala waxaad u tidhaahdaa cadhadiinna ku dhinta oo sidiina isaga baaqi ahaada ilal mowd intii laga gaaraayo mana aragtiin wax idin farax geliya oo annaga noloshiin farax geliya ina allaha caliimun bidaati suduur ayuu dha ilaahay allahna wuxuu caalim ku yahay suduurta wixii maaragtay oo ku jira ilaahay waa ogyahay marka cadaawadoodii ayaa ilaahay noogaga sii waramaya alla wuxuu yidhi in tamtaskum hadday idin taabatow taabatowdha ilaahay mu'miniinow in tamsaskum bimacnaa in tusibkum weeye hadday idin asiibto xasanatun xasanowdha ilaahay oo ilaahay barwaaqo idin siiyo sida masalan nasr oo aad heshaan iyo qaniimo oo aada heshaan ood gaalada aad ka guulaysatiin qaniimana aad ka heshaan taa ayaa ka mida weeye xasanada in tamsaskum hadday idin asiibtowdha ilaahay xasanatun xasano tasu'hum munaafiqiinta way xumaynaysaa wdha ilaahay tasu'hum way xumaynaysaa oo way tiiraayoynaysaa weeye tiiraayo ayaa ku dhacaysa wa in tusibkum haddaydin asiibtowdha ilaahay sayi'atun xumaan oo hadday dhibaata idinku dhacdowdha ilaahay yafraxuu way ku farxayaan bihaa sayi'adaas way ku farxayaanowdha ilaahay wa in tusibkum hadday idin haddaydin asiibtowdha ilaahay sayi'atun sayi'a haddaydin asiibtowdha ilaahay sida hadiimo iyo maaragtay abaar waxaas idinku dhacaan yafraxuu bihaa way ku farxayaanowdha ilaahay maxaa yeele ada weeye adaawana shaqadeedu sidaas weeye maxaa yeela saaxiib idinlama ahan adinkuna saaxiibaad ka dhiganaysiin maxaa yeele saaxiib waxaa la yidhaahay culummadu yidhaahdeen man yafraxu lifaraxika man yafraxu lifaraxika wayaxzanu lixusnika saaxiib waxaa la yidhaha qofka waxaad ku faraxda kuula farxaay waxaad ka murugsane kaala murga ayaa la yidhaha walcaduwu cagsa cadowna waa cagsigiisa weeye oo cadowgu wuxuu noqonayaa man yaxzanu lifaraxika weye waa mid murgaaya markaad adigu faraxdo oo walahaad ku faraxdo ilaahay uu ku siiyo kaas weeye wayafraxu lixusnika haddana xusnigaaga markaad murugsan tahay isagu waa faraxsan marka qofku waxa weeye waxaad ku faraxdaa dousan kuula farxayn oo waxaad ka murugta ousan kaala murgaynin taasu cadowgaaga weeye saaxiibkaa ma aha weligaa saaxiibka aha ka dhiganin qoladaa marka inay cadow yihiin baa ilaahay ku sheegayaa oo ilaahay wuxuu yidhi hadday sayaa a idin asiibtana ayuu dha ilaahay way ku farxayaan buu dha ilaahay macnaha waxaa laga wadaa annahum mutanaahuuna weeye fii cadaawatikum ah, waxay ku fogaadeen cadaawadiina ayay ku fogaadeen weye ayaa ilahay leeyay marka maxaad u xiriirinaysaan ha xiriirinee ka dheeraada wey cadow macnaha lama xiriishasiin karo wa in tasbiruu haddaad sabartaan ow dha ilaahay dhibkooda haddaad ku sabartaan oo watataquu alla ad ka cabsatiinood iska ilaalisaan muwaalaadkooda iyo wixii kaloo soo raaca laa yadurukum idin dhibi maayo uha ilaahay kaydun kaydkoodu dhagartoodu shay-an shay idinku dhibi maayo ilahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala wa in tasbiruu haddaad sabartaan waxaa la isbarayaa sabar weeye maxaa yeele adduunyada mar walba cadow ayaa kuu taagan waxaana looga gudbi karaa dhibaatada cadowga inaad sabar aad la timaado wain tasbiruu haddaad sabartaan udha ilaahay mu'miniinow watattaquu allana aad ka cabsataan oo aad ka dhowrsatiin nimankaas muwaalaadkooda laa yadurukum idinku dhibi maayaan laa yadurukum idinku dhibi maayaan udha ilaahay laa yadurukum idin dhibi maayaan dha ilaahay kaydun kaydkoodu manaa dhagantooda way ka heshay laa yadurkumna waa la akriyo laa yadurkum la yidhaahdo oo markaasi tashdiid iyo takfiif la akriyo laa yadurkumna waa la akriya markaas oo laadka markaasi waxa weeye eh, la kasriyo taadana markaasi la reebo iyo laa yadurkum in la yidhaahdo iyo laa yadurukum intaas waa la akriyaa laa yadurukum ow dha ilaahi subxaanau watacaala idin dhibi maayo shaydun dhagartoodu shay-an shay idinku dhibi maayo dha ilaahay haddii waxa weeye dhibkooda aad ku sabartaan muwaalaadkoodan aad ka dhawsataan in allaha allow dha ilaahay bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan munaafiqiintaasu muxiidun alluu koobay oo caalimku ah amase in allaha alla bimaa tacmaluuna ta haddii laga dhiga waa khidaab weeye muuminiinta ilaahay la khidaabaya waxaad camal falaysaanoo dha ilaahay muxiidun allihu tooba weeye ilaahay shay walba caalim ayuu ku yahay waxa iyagu ay samaynayaan oo munaafiqnimadaasa iyo waxa idinku samaynaysiinoo wanaagga marka qof walbana ilaahay wuxuu sameeyey ayuu ku jaazinayaa wadkur xusow dha ilaahay cid wafiqa dawta aad ka kalahaysay min ahlika ahalkaaga tubawicu xaal aad dejinaysid almu'miniina mu'miniinta maqaacidda markasyaalo aad dejinaysow dha ilaahay lilqitaali dagaalna aad u dejinaysay wallaahu allow dha ilaahay samiicun alii maqlaayo weeye aqwaashiina caliimun alii ku cilmila weeyow dha ilaahay axwaashiina aayaddaynu meeshaan ka gelayno waxay ka loogaga warramayaa oo alla subxaanahu wa tacaala inooga sheegayaa qaswada la yidhaha qaswatu beder oo maaragtay qasawaadkii rasuulka calayhi salatu salaam ugu horaysay guushooduna aada iyo aad maaragtay yaa mashhuuray u aheeday oo nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa ay ka heleen dagaalkaas markii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu maaragtay asxaabtiisa ah, usoo soo ayaa laga warramayaa marka hadda waxa weeye waxaanu dhahnay qaswadan waa qaswadii beder laakiin waxaa weeye waa qaswadi uxud wankur xusow dhah ilaahi subxaanahu watacaala tacaala id wakti qad aad ka kala min ahlika ahalkaagaw dha ilaahay aalkaaga madiine weye insha allahu tacaala qaswada beder waa ku tegi doonaa laakiin hadda midaan waa qaswada uxud weye uxud dagaalka uxud oo iyaduna markaasi qasawaadka waaweyn kamid a ayaa dhowr aayado hadda soo socotaa looga warami doonaa haddii ilaa yidhah laakiin qaswada beder waa ku tegi doonaa laakiin hadda waxa weeye bacdu riwaayaatna waxay qabaan qaswada beder weeye qaar waxay qaswat qaswatulaxsaab weye laakiin waxaa saxiixa inay qaswat uxud ay tahay weye saasaan marka ku wafur cusow dhah ilaahi subxaanau watacaala cid wakti qadowta aad ka jirmaadaysay ama aad ka kala haysay sayidka muxamedka ahow min ahlika ahalkaaga ahalkaaga oo madiine ayaa loola jeedaa min beyti ahlika nabigu calayhi salaatusalaam kaswada uxud marka uu baxaayey wuxuu ka tegay baa layidhi guriga oo maaragtay sayidatina caaisha umulmu'miniin gurigeeda ayuu ka tegaa layidhi gaaladana waxay maaragtay soo gaareen ba layidhi meesha la yidhaha uxud maalin arbacaa oo bisha shawaalna ay afar ay tahay waxaa madaxwaha oo hogaaminayey ninka la dhihi jiray abu sufyaan ibnu xarb rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu kulmiyey baa la yidhi ansaar iyo muhaajiriin markaas ayuu kula showray inay baxaan oy dagaalkaas aadaan amase waxa weeye madiine ay joogaan oo cadowgaas ah soo socda meeshooda ay ku sugaan arrintaas ayuu nabigu calayhi salaatu salaam soo dhex dhigay maxaa yeela waxaa noo imaanaysa ilaahay inuu rasuulkiisa leeyahay wa shaawirun fil amri uu leeyahay kolka markii arrintaas waa calayhi salaatuasalaam uu soo dhex dhigay asxaabta cabdullaahi ubay ibnu salool ninka la yidhaahdo ayaa wuxuu ishaaray oo ra'iisul munaafiqiina asaga iyo jamaaco kaleentoodoo raggiisa inaan la aadin dagaalkaas weeye oo waxa uu yidhi hadday diidaan nimankaas maaragtay ah, kufaarta ahu inay naga joogaan oo ay madiine noogu yimaadaan ragga iyo haweenka ayaa la dagaalamaya rag kaleentoodna waxay ishaareen inay baxaan oy ka hor tagaan cadowgaas soo socda rasuulkeenna calayhi salatu salaam markii labadaas iyay meesha ka timiday gurigiisa ayuu galay baa yidhi markaas ayuu wuxuu soo qaataa la yidhi hubkiisa oo dagaalka u soo qaataa la yidhi markaasuu soo baxay kolkaasuu dhahay salumuu ila alkhuruuj ayuu dhahay nabigu bixid hooseena waanu baxaynaa kolkaase waxay dhahan yaa rasuulallahi maa lanaa ra'yun macaka ra'yiisaw annagu kuuma lihin oo annagu ra'yigeenna soo socon maayo markaasuu nabig waxau dhahay calayhi salaatu salaam nabi ma jiro oo maaragtay hubkiisa dagaalka qaata oo soo laabta ilaa inta ilaahay subxaana watacaala isaga iyo cadowgiisa oo ka xukminayo macnaha waxa weeye mar hadduu nabi ou lidisto oo waxa weeye hubkiisa dagaalka uu qaato waxa weeye soo laaban maayo ilaa isaga iyo cadowgiisa ilaahay ka kala xukminayo rasuulkeennana calayhi salaatu salaam maxaa la sheegay manaam ayuu wuxuu ku arkay baa la yidhi sac ayuu arkay baa layidhi iyo wuxuu arkay baa layidhi dirci oo maaragtay xafiina oo markaasi waxa weeye gacantiisa lagu dejiyey iyo wuxuu arkay baa layidhi seeftiisa afkeeda ee duqsi oo maaragtay ku taagan oo maaragtay ku hamuumsan markaase waxay yidhahdeen maxaad ku owesha rasuul allow markaasuna waxau dhahay baqarku waxau dhahay fa khayrun waayo loodu waxa weeye waa khayrow dhah dirciga xasiinkaane waa madiine ayuu dhahay madiine weeye salamka ayuu dhahay oo seefta maaragtay afkeedaane waxa weeye waxa wasaqda ku taalle ee duqsigooda ku degdeganayeen taasuna jab waayuu dhahay rasuulka alayh salatusalaam rasuulka alayhi salaatusalaam iyo asxaabtiisa way baxeen baa la yidhi salaada jumcada bacdigeeda markii waxa weeye ay waa bariiseen oo habeenkaas markaasi lasii la tegey meeshaas sooxdii la waa bariisay ciidankiisa nabigu alayhi salatusalaam shan qaybood ayuu u qaybiyey qayb la yidhaahdo janaaxaan la yidhaahdo oo labada garab ah iyo qayb markaasi waxa weeye muqadamahoo horta markaasi ciidanka horseerka ah weye iyo qayb qayb markaasi waxa weeye gudaha ah iyo qayb markaasi waxa weeye dhexda ah ayuu u qaybiyey nabigu alayhi salatu salaam mid walbana waxa weeye mansilkiisa ayuu dejiyaa la yidhi waxauna amraygaa la yidhi in qolo walba meesheeda ay ku sugnaato oo aysan ka wareegin wuxuuna nabigu calayhi salaatusalaam u sheegay baa layidhi haddii waxa weeye sufuufta dagaalku ay kulanto waxa weeye haziimo gaalada ayay ku dhacaysaa u dhahay kow haddii laysbilaabaa gaalada ayaa jebaysa marka labadii saf markay kulmeen gaaladii iyo maaragtay kufaarti waxaa jeertay baa layidhi nin keligaa cabdullaahi uwey binu salol munaafiqi weynaayo asaga iyo saddex boqol rag gaar ah ayaa layidhi kolkaasoo waxay yidhahdeen low naclamu kitaalan la tabacnaakum waxa weeye dagaal haddaan naqaano waanu idin raaci lahayn ma harin baa layidhi ilaa maaragtay lix boqol iyo konton ayaa soo hartay baa layidhi marka waxa weeye saxaabadu marka ugu horraysay gaalada way jebiyeen baa layidhi markay gaaladii jebiyeen waxay ku mashguuleen qaniimo aruursiyaa layidhi ilaahay kufaartii quluubtooda ayuu dhuka siiyey baa la agagaxi markaasay sal maray soo rogaal celiyeen muslimiinta way cararayn baa layidhi ilaa nabiga calayhi salaatusalaam iyo wax yar mooyaane oo laku tegi doono markaas kabacdina way soo kulmeen dagaalkii marka waxaa laga dilay muslimiinta maalintaas toddobaatan ayaa laga digaa layidhi laakin alcizatu lilaahi walirasuulihi weye cizada ilahay rasuulkiisa askala weye marka hadda qaswadaadu jamhuurulmufasiriin sida ay qabaan waa uxudaa la leeyahy beder waa la sheegaa laakin beder waxaanu tegi doonaa insha allahu tacaala iyadoona sidaan anahayn oo kala duwan sidaa kolka waxa weeye arrintaanne waxa keenay waxay ahaaday raggii lala ballamay qolo walba meesheeda ha joogto dhaa nabigu alayhi salaatu salaam qolo meesheeda kasoo dhaqaaqi karta ma jirto nin walba meesha lagu ha ilaaliyo sida hadda aan ku tegi doono eh, raggii rumaadda ahay oo gamuunaa la oo la fariisiyey gobolka axud dushiisa la fariisiyey oo waxa weeye eh, ninka la yidhaahdo cabdullahi ibnu jubayr oo madaxda u ahay ayaa waxa weeye markii qaniimadii ay heleen oo gaaladii la jebiyey nimanka halkaas joogay ayaa waxay yidhahdeen raggeena waa loo gargaaray marka waxa weeye qaniimadaasaan wax ka doonanayna nimankiibaa marka waxay ka soo tageen markaskooday ka soo tageen niman kufaaraho waxa weeye ninka marka dambe saxaabiga jaliil ka ahay oo khaalid ibnu weliid la yidhaahdo sayfullaahi almasluul ninkaas oo markaas kaafi ahay oo ciidan fardooleya watay ayaana meesha ku jirayoo nimankan ayuu ka baqaaya marka hore oo rumaadda kolka markii waxa weeye nimankii badankooda ay ka dhaqaaqeen meeshii ayuu in yaroo meesha ku hartay ayuu maaragtay ahay soo dardareen kolkaasay looshi ku dileen dhabarjibina kuwii uga yimaadeen markaasay asxaabtina dhabarjibin ugu tageen kolkaasaa dhibaatadaas ay dhacdaa layidhi taasa hadda ilaahay nooga warramaya subxaana wa tacaala siyaa marka hadda rasuulka calayhi salaatu salaam uga warramaya wadkur xusowdha ilaahay sayidka maxamedka ahow id waqti qadowta aad ka kallahaysay min ahlika ahalkaagowdha ilaahay tubawicu xaal aad dejinaysid almu'miniina mu'miniinta maqaacidda markasyaalo aada dejinaysay macnaha meelo oo dagaalka loo fadhiisanaayo oo lilqitaali dagaalka u sugnaatowdha ilaahay wallaahu alla samiicun allee maqlaya weeye aqwaashiina caliimun allee ku cilmila wow ilaahay axwaashiina marka qaswadaasi u oginaysaa sidaasaa loo baganya taasaanu ku wadaynaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala cid waktigowdha ilaahay sii horaa laga bedelayaa cid wakti ayaad ka jirmaadda ahalkaagowdha ilaahay cid waktigeed ahalkaaga ka jirmaaday hamad ay hamistowdha ilaahay daa'ifataani laba firqo oo minkum idinka idinka mid a ah an tafshalaa inay kulayoobaan oo dagaalka ay ka baqaan wallaahu allana weliyuhumaa weligooda weye naasirkoodi weye wa calallaahi ilaahi korkiisa falyatawakalha tala saartaanowdha ilaahay almu'minuuna mu'miniinta marka haddaan sida wax ku dhaceen baa ilaahay nooga warramaya id waktowdha ilaahay hamad ay hamisay daa'ifataani laba firqowdha ilaahay oo minkum idinka idinka mida an tafshalaa inay kulayoogaan oo tajabanaa can ilqitaali dagaalka ay ka biiqaan weeye oy ka kulayoodaan oy noqdaan waxayna arrintaas waxa weye nimankaan u hamiyeenaa la inay noqdaan markii waxa weye munaafiqi cabdullahi ubey binu saloolahay iyo raggiisa ay laabteen marka waxayna yidhahdeen calaama naqtulu anfusana wa awlaadana ah, waxay yidhahdeen nafteenna maxaan u dilaynaa hay yidhahdeen oon awlaadeenna u layacayna saasay yidhahdeen a ah. marka waxa weye abijaabir ninkii la yidhaha a ah, ayaa markaasi waxa uu dhahay baa yidhi oo u dhahay cabdullaahi uwey binu salood unshidukum ullah fii nabiyikum wa anfusikum war waxaa idinku dhaariyaa alle ee nebigiinna iyo naftiina difaac ayuu dhahay markaasay waxay yidhahdeen low naclamu kitaalan la tabacnaaku marka hadda labadan qolo ilaahay yaa sugay baa layidhi mana aysan gaduumin baa layidhi ah. marka ilaahay wuxuu yidhi wallaahu alle labadan qolo marka waxay ahaynaa la sheegay niman la yidhaha banuu salimata iyo banuu xaarisata weeye raggii janaaxad askari ah way ciidanka labadiisa garab raggii ka dagaalamay ahayeen markaasuu dha ilaahi wallahu alla weliyuhumaa weligooda wey ilaah ayaa naasirkoodi ah wa calallaahi ilaahi korkiisaw dha ilaahay falyatawakal ha tala saartaano almu'minuuna mu'miniintu alla ha tala saarteenow dha ilaahay marka labadaas qolo waxa weeye ilaahay yaa sugay subxaana wa tacaala weye ah, bacda an xasala lahum alfurqa weeye awala markii hore furqaa ku dhacday marka ilaahay yaa sugay waxaa dhacday kaswadaas nabiga calayhi salaatusalaam wejigiisa ayaa la dhaqay ba layidhi foolashiisa ayaa la jebiyaa layidhi markaasi waxaa waxaa weeye markaasi todobaatan iyo dhowr seekood ama todobaatan iyo dhowr larbo ayaa lagu dhuftay ba layidhi oo maa bayna sahmin wa sayfina ayaa nabiga calayhi salatusalaam ayaa lagu soo riday ba layidhi markii lagu soo riday saxaabiga la yidhaha dalxase ibni cubaydillaah oo tobanka jannada loogu bishaariyey ka mid a ayaa intaasoo dhanba gaashaankiisa u dhigaayay marna asagu naftiisa udhigaayaa layidhi markaasaa ibliis iyo munaafiqiintu u tegay ku naadiyeen maxamed waa dhintay marka nabiguna calayhi wasalaam meel oo munkafida ah oo maaragtay ah, hoobada oo goda ayuu joogay baa layidhi nabigu waxau doonay baa layidhi inuu marka kor u kaco si muslimiintu ay u arkaan markaas uma suurto gelin baa layidhi waxaa dhabarkiisa ku qaaday baa layidhi dalxata ibnu cubaydillaah marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasi dalxa ayuu markaasuu dhabarkiisa ila fuulay ayuu markaasoo kor isu qaaday muslimiintii markay ayay farxeen baa la yidhi markaasay waxa weeye meel walbay ka yimaadeenaa la yidhi sida hal waxa weeye canugeed u ololaysoo kalentood markay arag marka sabaad ayaa dhacay iyo nasri ayaa yimiday hasiimadiina waxa weeye waxay ku waabariisatay kufaar marka ilahay wuxuu yihi wacalallaahi ilahay korkiisa falyatawakal ha kala saartaano almu'minuuna mu'miniintu saxaabiga jaliilka sida nabiga calayhi salatu salaam uu u difaacay iyo sida naftiisa maaragtay uu hormariyaan rasuulka naftiisa sidaas taa ayaa waxa weeye wax weyn oo iimaan oo lala yaabo ah weye maxaa yeele dalxata ibnu cubaydillahi waxaa la sheegay jirhkiisoo dhan waxaa la yidhi meel aan jaraaxa ku olin ma jirnaa la yidhi xataa waxaa la sheegay farjigiisa in jaraaxa gaartay intaasna waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu difaacayo ilaalinayay marka markii waxa weeye xoogaagaas inkishaafkaa uu dhacay ayaa waxa weeye aayaddan aynu meeshaan ka bilaabayna ay soo degtay ayadoo mu'miniinta ilaahay subxaanau watacaala uu xasuusinayo nimcada alle inay ku weyn tahay maxaa yeele adduunyada haddii dhibaata kuu dhacdo nicmada ilaahay oo kaloo ku saaran ayaa ka weyn markaasuu dha ilaahay wala wallaahi qad xaqeeqee nasarakumullahu alla waa idiin gargaaray bibadrin beder ayuu idiin gargaaray walxaal antum idinkuna mu'miniinu adillatun kuwa yar aa tihiin fattaqullaha ilaahay ka cabsada lacallakum waxaa mudan tihiin tashkuruuna shukrisaan hadda waxaa tasliye ayaa la siinaya rasuulka alayhi salaatusalaam iyo muminiinta oo waxaa leeyahy uxud hadday arrintan idinku gaartay beder adinkoo wax yar ah ayaad guul ku hesheena taa fiiriya weye nicmada ilaahay lama halmaamo marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala wala wallaahi qad xaqeeqeen nasarakum ullahu alla waa idin gargaara mu'miniinow bibedrin beder ayuu ilaah idinku gaaray waa meel maka iyo madiina udhexaysa waa tegi doonaan wal antum idinkuna adillatun kuwa yar aatiid oo waxa weeye cadadkiinu waa yaray hubkiinu waa yaray ayadoo sidaas tahay ayaa laydiin gargaaray ayuu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala ah, ilaahay subxaana wa tacaala ayaa markaasaa idiin gargaaray marka waxa weeye waxay haysteen saddex faras iyo saddex seefood tiradoodana waxay aheedaa layidhi saddex boqol iyo kun iyo saddexay ahay gaaladuna dhowr dhowr iyo toban kun ay gaarayna toban kun yaana dhihina eh, kun iyo dhowrnimay gaarayna la sheegay oo hadda ku arwaataan soo marayna kun iyo dhowray gaaraya oo diyaar garoobay ayaga dhan fataqullaha laka cabsadowda ilaahay lacallakum waxaad mudantihiin tashkuruunaa shukrisaan id waktiyaa alla idiin gargaaray daraf waxay u tahay nafsanakumtaas id waktiyaa alla idiin gargaarowdha ilaahay taquulu aad dhehaysa sayidka maxamedka ahow lilmu'miniina mu'miniinta aad u dhehaysay adigoo maaragtaya u yaboohaaya nasri oo dejinaaya qalbigooda id waktiyaa alla beder idiin gargaarowdha ilaahay taquulu aad u dhehaysa lilmu'miniina mu'miniinta adan yakfiyakum tow idinkuma tow idinma kaafiyo an yumiddakum inuu idinkugu kaalmeeyo rabbukum rabbigiinu bitalaasati aalaafin saddex kun oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mida munziliina oo degaaya alan yakfiyakum sow idinma kaafiyo an yumiddakum inuu idinkugu kaalmeeyo ama u idinku ziyaadiyo rabbukum rabbigiinu bitalaasati aalaafin saddex kun oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mida munziliina ama maaragtayaa munazaliina ama munzaliina la yidhaha oo degaayo weye haddii la yidhaahdo macnaha maxay tahay baahidan loo qabo cadadkaas faraha badan oo malaa'igtaas ah? maxaa yeele jibriil keligiis ama malag kasta oo ilaahay malaa'igtiisa ka mid a ah, ayaa kufaaroo dhan lay karee intaas waa maxay haddii la yidhaahdo waxaa la jawaabahaa la yidhi waxaa la yidhi arrintaas waxaa u sababahay baa la yidhi waxaa la rabaahaa la yidhi nasriga in rasuulka calayhi salaatu salaam iyo mu'miniinta loo nisbeeyo maxaa yeele waa tooba ilaahay qaatiluuhum yucadibhum allaahu biaydiikum la dagaalama kufaarta jamciyiina ilaahay ku cadaabayaa marka waxa weeye haddii waxa weeye gaaladan la halaago sidii ummadii hore loo halaagi jiray waxa weeye faankan weyn oo muuminiintii rasuulka calayhi salatu salaam alla u sheegaayo uma imaanayn baa layidhi haddana waxa weeye cadhadoodu ma la shaafi lahayn baa layidhi maxaa yeele waxaasu waxay noqon lahaayeen haddii malag uu baafiyo wax ayaga ikhtiyaarkooda iyo markaasi ka baxsan laakiin hadda waxay ku faanayaan inay ayagu markaasi ficil sameeyeen ee ficilkooda ay ku guulaysteen marka in arrintaas ayaga loo nisbeeyo ayaa la rabaa ha layidhi malaa'igtana waxa weeye waxaa loogu keenayaa wehel iyo tabliil iyo qalbigooda in lagu suga ayaa loo keenayaa balaa ayuu dhah ilaahay tacaala yakfiikum daalika weye kaas waa idinkaafiya balaa tacaala ayuu dha ilaahay in tasbiruu haddaad sabartaanu dha ilaahay oo cadowga la kulankiisa aad ku sabartaan watattaquu allana aad ka cabsatiinood mukhaalafada iska ilaalisaan waya'tuukum gaaladuna idin yimaadaan min fawrihim wakhtigooda haadaa oo midka kana yumdidkum wuxuu idinku ziyaadinayaa rabbukum rabbigiinu bihamsati aalaafin shan kun oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mid a musawimiina oo mucallimiina oo dagaalka la baray ayaa idiin imaanaya markii ilaahay hore subxaana watacaala wuxuu dhahay bihalaaثati aalaafin min almalaa'ika haddana ilaahay wuxu yidhi subxaana wa in tasbiruu haddaad sabartaan oo watattaquu alla aad ka cabsatiin oo waya'tuuku mushrikiinta idi yimaadaan min fawrihim waqtigooda haada oo midka kana oy haddeer weerar idinku soo qaadaan yundidkum waa idiin siyaadinayaa rabbukum rabbigiinu bikhamsati aalaafin shan kun oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mid a ah, musawimiina oo mucallimiina oo dagaalka markaasi la baray weye marka waxa weeye sidii waa yeeleen oo way sabreen baa la yidhi ilaahayna wacdigiisi waa u oofiyey baa la yidhi oo malaa'ig ayaa micigooda dagaashay farda oo barooran wata oo cimaamado oo booran iyo kuwo cad wata oo maxaa weeye ka rideen bayna adkaafihim weye garbahooda dhexooda ay ka rideen wey malaa'igtaas marka waxa weeye dhowr heer bay ahayd baa layidhi oo hadda waxa weeye suuratu alanfaal ilaahay wuxuu ku sheegay bialfin ilaahay ku sheegay marka hadda sidaas markii la yidhi marka hore ayaa ilaahay wuxuu ku ziyaadaadee kun ayuu ku ziyaadalayidhi kabacdi waxay noqotaa layidhi markaasi saddex kunay noqotay kabacdi ayaga waxay noqotaa ila shan kunay noqotay saasaa markaasaa saa la ihaaliyey oo markii hore kunay ahaaday haddana saddex kunay noqotay marka ugu dambaysa waxay noqotay shan kunay noqotay sidaasaa marka leeyahayo isku mar ma aysan hal mar ma aysan wada imaanin shay-an fa shay-anay u timida markaasuu dha ilaahay haddaad sabartaan allana aad ka cabsatiin ood khilaaf iska ilaalisiin mushrikiintuna idin yimaadaan waktigiinnan haadaa oo midka kana yumdidkum waa idinkugu kaalmaynaya ama wa idinku ziyaadinayaa rabbikum rabbigiin yowdha ilaahay bihamsati aalaafin shan kun oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mida musawimiina oo mucallimiina oo dagaalka lagu tacliimiya ayay idiin imaanayaan marka waxa weeye casharkeenna intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu